بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد weli kitaabkii buluuqaanu ku jirnaa baabu ashufcati shufacadii ayuu baab ku yahay shufaca isagaa noo keeni doono waxaa loola jeedaa wixii markaa la wadaago matalan haddii guri uu yahay ama beer ay tahay hal albaabna laga soo wadagalo oo laba qofood iyo wixii ka badin ay degan yihiin shufca markaa loola jeedaa axkaam bay markaa qaadataayo matel waa guri dabaq hoose iyo mid kore ah dadka wada degan hal albaab baa ka dhaxeeya hal meel baa laga soo wada galaa haddii laakiin wadooyinkii la kala teego oo mid kastaa xuduudihiisii loo gooyo markaa shufca ma jirto xukun baa markaa ka dhalanaya xaalku markuu saa yahay waannu arki doonnaa can jaabir bni cabdillaahi radi allaahu canhuma qaal qadaa rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ku xukmiyey bishufcati shufacada fii kulli maa lam fii kulli maa shay kasta oo lam yuqsam aan la qaybinin wax allaala wixii aan la kala bixinino jidadkoodii iyo waxoodii aan loo kala qaybinin rasuulku shufcuu ku xukmiyey faidaa waqacat alxuduud xuduuduhu haddii ay dhacaan oo xuduudihii markaa la kala xiro oo wasurifat ituruq waddooyinkiina la kala sarfiyo waddooyinkii la kala dadbo oo la kala leexiyo falaa shufcata shufca markaa ma jirto muttafaqun calayhi qof kastaa si gooni aan ah ayuu meeshiisii iyo gurigiisii u maamulanayaa suu ayuuna markaa u iibsanayaa saa darteed haddii waddooyinka aan weli la kala dadbin oo aan xuduudihii la kala leexinin haddii saa ay tahay weli shufcaa jirtaa ama haddii la kala dadbo oo la kala leexiyo waddooyinkiina la kala dadbo markaa falaa shufcata shufca markaa ma jirto muttafaqun calayhi wallafdu lilbukhaari ayaa markaa iska leh wa fii riwaaya uh, muslim waxay ahayd ashufacatu shufacadu fii kulli shirkin wax kasta oo la wadaago oo dadka ka dhaxeeya ama laba qofood meelay markaa isla degan yihiin oo kalaa markaa loo xugmiyaa oo ardin dhul ah dhul ah aw rabcin ama saboos ah aw xaa'iin ama xaa'id markaa ah xaa'idka waa beeraha markaa deerka lehe saa markaa loo dayray ta maahane macnaha intaasoo dhan shufco ayaa markaa ku jirto waa wax walbo ay dadku wadaagaan waa wax walboo shariig markaa lagu yahay oo ardin aw rabcin aw laa laa yasluxu ma sulxato oo ma bannaana an yabiica in la iibiyo xataa yacrida ilaa loo bandhiguu qofku u bandhiga inuu iibiyo calaa shariikihi shariigiisa qofka markaa la wadaaga inuu u bandhigo ee uu yidhaahda ani qaybtayda iyo dhulkaygii iyo waxa waa iibsanayaa saa markaa la soco inuu markaa asaga la wareega kii kale oo dhammaan uu wada qaato haddii kalena uu markaa fasaxo saa darteed buu rasuulku leeyahay ma sulxinaysoo ma bannaana an yabiica inuu iibiyo ka kale waa laba qofoodoo meeshii isla lahayd xataa yacrida ilaa uu u bandhigo calaa shariikihi shariigiisa oo xukunkaasaa markaa ka ratimaaya shubhada waxyaabaha ka imaanaya meesha waxaa ka mid ah matalan ninkaa dabaqa sare degan iyo midkaa hoose degan halkaa albaabna ay wadaagaan oo aan la kala dadbin hadduu damca qaybtiisa inuu markaa gado ma iibin karo ilaa uu u bandhigo qofkii shufcada markaa la lahaa ilaa shariigiisii qofka markaa la qaybsada maahane wa fii riwaayat الطaxaawiy qada الnebiyu nebigu wuu xukmiyey sala اllahu calayh wasalam bishufcati shufacadu fii kulli shayin shay kasta macnaha guri keliya ma ahee waa wax walba oo markaa dadku ay wadaagaan ama markaa ay hal albaab iyo hal wada iyo laga soo wadagalo ee leh laakiin dadku ay gudaho markaa ku wada leeyihiin warijaalu iqa rijaasha xadiidkuna marka waa iqaadoo waa lagu kalsoon yahay weli axaadiista ay riwaayaduhu waxay tilmaamayaan shufcadu xaaladeedu inay taa tahay xukunka ka imaanayana uu yahay qofku hadduu rabo inuu iibiyo inuusan iibin karin inuusan markaa iibinaynin ilaa uu shariigiisa iyo qofka wadaagga la'ah uu markaa u bandhigo wa can abi raafic radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam aljaaru darisku axaqu asagaa ku xaqnimo badan bisaqadihi dhowaanshihiisa sababteeda macnaha saqabka iyo dhowaashaha uu u dhow yahay shariigiisa dartii kaasuu markaa ugu xaqnimo badan yahay waa in asaga marka laga iibiyo waa in asaga loo bandhigo waa inaan qofna laga hormarinin akhrajahu lbukhaariy wa fiihi qisa qisaa markaa ku jirto wuxuu ahaa baa la yidhi abi raafic mar allaala markuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aljaar axaqu jaarka asagaa ku xaqnimo badan bisaqabihi oo macnaha qisada meesha ku jirta laba nin ayaa waxay isla lahaayeen guri oo sacdina ninkaas inuu yahay baa suuragal ahoo gurigiisii iyo daa'im taqaanaa filladiisii ama meeshii uu degganaaba nin kale gudihiisa wuxuu ku lahaa qowlad amuu markaa la degganaa hal albaab bay wadaagi jireen ninkaa wuxuu damcay inuu iibsado oo markaa gato oo iska gado mar allaala markii qof uu la heshiiyey ayaa wuxuu ogaaday in laga siinayo lacag badan lacagtii intuusan qaadan buu shariigiisii iyo kii shufacada la lahaa ayuu u bandhigay wiir ma iibsanaysaa ilaan rasuulkan maqlay oo dhahaya deriska asagaa qabadiisa uga eh, xaqnimo badan dadka kale bannaanka ah markuu sidaa yidhi ayaa wuxuu u sheegay asagana inuu kaga iibsanayo qiimo qiimahaasoo qiimihii bannaanka looga gaaray ka yar macnaha tii buu markaa ka siiye markaasuu dhahay haddaanan maqli lahayn rasuulkoo odhanaya deriska asagaa ku xaqnimo badan ninkaa kalaan ka iibin lahaa ila lacagtaa faraha badan wuxuu oga tegey bacdamaa rasuulku uu ku tilmaamay ninkaa jaarka ah inuu ku xaqnimo badan yahay asaga qisa noocaasa marka uu tilmaamayo xadiiska ku jiray wacan anas bni malikin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam jaaru daari axaqu biddaari daarta jaarka macnaha jaaru daari daarta dariskeeda ayaa axaqu ku xaqnimo badan bidaari daarta haddii wax la iibinayo haddii arrin kale la samaynaya dariska waa in marka hore asaga loo bandhigaa waa in asagu uu ogaadaa rawaahu nisaa'iyun wasaxa ibnu xibbaan walahu cilla ilaa ayuu xadiidku leeyahayo waa qoladii tilmaantay ee tira shufca keliya ma aha waxa laisla wadaago ee gudaha gaadaya halkiisaan soo tilmaanay halka albaab laga gala ma ahee xataa jaarka xaq buu markaa leeyahay saasay markaa qolo qabaan laakiin taasi waxaa la tilmaamayaa deriska laftigiisa xaqiisa ha lahaado laakiin jaarku hadduu dhinac kala deggan yahay oo aan hal wadda laga soo gelaynin inuu shufco markaa ahayn laakiin qolataa markaa qabto xadiiskan bay leeyihiin rasuulkaa yidhi jaaru daari axaqu biddaar deerta asagaa markaa ku xaqnimo badan wa can jaabir radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aljaaru darisku axaqu asagaa ku xaqnimo badan bishufacati jaarihi tanaa marka tilmaamaysa shufcada jaarka in markaa loola jeedo yantadiru yantadaru biha waa dhowrayaa oo waa sugayaa wain kaana haa'iban xataa hadduu maqan yahay haddii uu damco shufcadii qofkii la lahaa inuu iibiyo kaana uu maqan yahay xataa inuu sugay noqonaysaa waa sugayaa bihaa wain kaana haa'iban hadduu yahay mid maqan waidaa kaana ariiquhumaa waaxidan hadduu jidkooda mid keliya yahay waa sida hadda aan soo tilmaannay shafcadu aan ku fasirnay waa hal albaab haddii laga soo galo ama hadday laba albaab kale yihiin oo ninkani daartiisu gooni tahay kanna daartiisii gooni tahay beertiisu ay gooni tahay oo hal albaab aan ka dhexaynin marka waa tasarufi karaa hadduu isaga bandhiga jaarkiisa xaqnimo ahaanna waa yeeli karaa laakiin sida shufcadoo kale markaa ma aha oo xadiidkani wuxuu bayaaninayaa caddaynayaana inay shufcadu tahay waa haddii hal albaab ama hal dariiq markaa laga soo wada galo oo jaabir wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam aljaaru deriska axaqu asagaa ku xaqnimo badan bishufcati jaarihi jaarkiisa shufcadii iyo wixii marka ay wadaagaan yantadiru bihaa waana la sugayaa xataa haddii uu rabo inuu iibiyo amase uu asagu markaa ka baxo waa sugayaa wa in kaana qaa'iban xataa haddii qaa'ib uu yahay ee uu markaa maqan yahay waayo intaasoo dhan waxaa dhici kartaa qofkan inuu u baahan yahay inuu keligii la wareega meesha intii qof kale oo bannaankaa laga iibin lahaa asagaa markaa ku xaqnimo badan oo taasna waxaa laga qaadanaya ay tilmaamaysaa haddii ay dhacdo xataa inuu qofku markaa iibiyo kii shufacada lahaa oo meesha la deganaana uu damco inuu asagu la wareego asagaa markaa la wareegaya ka kalena markaa waa laga bixinayaa meesha wain kaana daa'iban idaa kaana waa haddii uu yahay ariiquhumaa waddadoodu waaxidan mid keliya waa haddii albaab laga soo wada galo wa haddii markaa uu ka dhaxeeya rawaahu axmed wاlarbacu warijaaluhu dulqaad waana xadiid saxiixa wa can ibni cumar radi allahu canhuma can اnabiyi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga ashufcatu shufaacadu ka xalli lciqaali xallilciqaal oo kaleu markaa la mid yaho waa ilbiriqsigu markaa ula jeedaa inta dabar la furo oo kale inta xarig markaa la furayay wax ciqaal ahaayo dabar ahaa hal marsaa la yeelo oo macnaha wuxuu ula jeedaa waa fawran baa loo shardinayaa oo qofka shariiga ah ee qofka meesha shufcada markaa la'ah haddii uu ogaado ama loo sheego inuu ninkaa iska iibinayo waa inuu deg deg u qaataa hadduu qaadan waayo waa laga wareejin karaa saasoo kaleu markaa u dhigmayaa sidaa darteed baa rawaahu ibnu maajah iyo walbazaar ay wariyeen wazaada wuxuu ku siyaadiyey walaa shufcata liqaa'imin qof qaa'ib ah oo maqanna shufca maba lahanba waa laga tashanaya hadduu qofku kale maqan yahay laakiin wa isnaadahu daciif sanadkiisu waa daciif walow daciif jiddan baa la oo waxun taqaanaa daliil ah oo markaa u sulxadaa ma laha oo wuxuu ka hor imaanayaa in badan axaadiista aanu soo marnay saxiixa ah ee nebigu uu tilmaamay in la sugaayo wa in kaana qaa'iban haba maqnaadee wax caqli ah ama ka xallil ciqaal oo kalena ma jire qofka waa loo sheegayaa waa loo bandhigayaa waa la sugayaa haddii marka uu qaadanayuu yidhaahdaa anaa meesha isku qaadan iyo hadduu markaa fasaxaayaba ee marka la leeyahay waa ka xallil oo kaleo isla markii uu ogaadoo loo sheego hadduu durba ka faa'iidaysan waayo dhib markaa ma lehe waa laga wareejina xadiidka asagu wuxuu noqonayaa mid daciifa baabu lqiraad qiraad ayuu baab u yahay mudaarabana waa la yidhaahdaa meel waxaa loola jeedaa qiraadkan ah, waa maalkan ku shaqee mar allaala markaad ku shaqaysana wixii ka soo baxa boqolkiiba konton baa lagu siin amase shan iyo labaatan waxunbaa markaa lagu heshiin qofkaanna xoolihii buu leeyahay qofkaana xooggii buu ku shaqaynayaa taa noocaasa ayaa qur-aan markaa loola jeeda taasaa markaa baabka looga hadla waana shay bannaan wa can suhaybin radi allaahu canhu ana اnabiya sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alaaun saddex waxyaabood fiihinna albaraka barakaa ku sugan gudahooda saddex waxyaabood barakaa ku jira albaycu oo ilaa ajalin beec ilaa ajal ah macnaha waa iibka deen lagu iibiyo oo qofka inta marka wax laga iibiyo wakhti noocaasi muddo noocaasa lagaa sugayaa ee keen la yidhaahdo waa midda koobaad ta labaadna wlmuqaaradatu waa muqaaradii waa midaan hadda soo tilmaanay amaahda ah iyo wakhaldu lburi bur oo lagu daro bishaciiri shaciir iyo bur inta laysku daro markaa lilbeyti loo isticmaalo ahlu beytku ay markaa cunayaan laa lilbayci beec maya macnaha ilan beec haddii waxyaaba dadka laysugu daro hal shayna ay u maleeyaan khiyaana markaa soo gelaysaa marka burkii iyo cajiinkii iyo wixii inta guriga loo sameeyo ciyaalkii loo qaso saa ay u cunaan oo loo sameeya ahmahlubaydkii taana markaa qiimaa ku jira oo saddexdaa waxyaaboodba baraka markaa ku sugan alaaun saddex waxyaabood fiihinna fiihinna albarakatu baraka gudahooda ku sugan oo waa fiican yihiin waaye albaycu ilaa ajal waa beec ilaa mudda'a waa iibka daynka daynta markaa lagu iibiyo ilaa muddo iyo wlmuqaaradatu waa mid hadda aanu soo tilmaannayoo qiraadkii markaa ah intaa ku shaqee wixii ka soo baxee faa'iido ahna markaa intaasaad ku leedahay ama waa la kala qaybin oo nu boqolkiiba konton baa la kala qaadan ama soddon baa lagu siin wixii markaa labada qofood ay markaa ku heshiiyaan shay wanaagsan waayo ka saddexaadna waa khalqu lburri waa burkoo lagu dheehoo lagu khardoo lagu daro bishaciiri lilbeyti marka loo isticmaalaayo laa lilbayc waynuusan beec noqon rawaa ibnu maajah laakiin biisnaadin daciif weli waa daciif jiddan ah baa la yidhi وcan xakiim bn xizaami radia allahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa xakiim yashtariطu mid u shardiya cala rajuli ninka idaa acطaahu markuu u dhiibayuu siinaya maalan xoolo maalkaasoo muqaarada muqaarado markaa ah inuu ku shaqeeyo faa'iidadana intaa iyo wixii lagu heshiiye lagu isticmaalo wuxuu shardi uga dhigi jiray allaa tajcal ha yeelin buu dhihi jiray inaadan yeelin maalii maalkayga fii kabadi ratbin beer qoyan kow walaa taxmilhu aadanna ku xambaarin fii baxrin bad dhexdeeda walaa tanzil bihi inaadan la degin fii baطni masiilin daad calooshiisa meesha biyomareenka ahna inaadan la degin xoolahayga fain facalta haddaad samayso shay-an shay oo min daalika arintaa ka mid ah faqada min tamaali maalkayga waa gudaysaa buu dhihi jiray waad dammaanaysaa maalkayga rawaahu daaru qudniyu wa rijaaluhu iqa rijaashiisa waa lagu kalsoon yahay qofka xoolaha loo dhiibaayo ee la leeyahay xoolahan ku shaqeey waa inuu ku socdaa awaamirta qofka xoolaha markaa u dhiibay saliib iyo waxyaabo kale noo geli oo xaaladaasaa yeel oo ku shaqee wax lagu og yahay ha iiga isticmaalin oo sigaar ha ku soo iibinin oo dukaankii waxyaabaha ha keenin wixii la mid ah hadday khasaaro timaado waa magaysaa saa darteed xakiim bin xisaan mar allaala markii muqaarad iyo qiraad uu qof ku samaynaayo xoolahana uu u dhiibayo uu dhahayo noogu shaqee intaa ka soo baxdana faa'iidada intaa aannu kala lahaano saddex arin buu u shardin jiray ta koowaad wuxuu odhan jiray beer qoyan ha gelinin xoolaha loola jeedaa waa wax nool geel iyo lo iyo ari iyo wixii markaa la mid ah waayo xanaano guni bay u baahan yihiin biyo in la siiyey u baahan yihiin coosay u baahan yihiin caafimaad dheeraad bay u baahan yihin in la ogaado la koontaroolo xaaladda noocasa ka ilaali waa fii kabdi radbin waa beer qoyan waa xoolaha ta labaad walaa taxmilhu fii baxrin badan ha xambaarin buu dhihi jiray wax kastaa dhici karaa doontii baad degi kartoo waxyaabo badan oo noocaasa markaa imaan karaa ta saddexaadna meelaha biyomareenka ah waadi baa iska soo rogman karaa biyoqaad baa imaan karaa kanaal baa soo fuqi karaa arrimooyin badan oo noocaas ah ama bannaankaagaan iyo waxaan kaloo dhibka in qadar ilaahay waa gooniye looga fog yahay inay dhibaato yimaadaan xaaladda noocaasa ku isticmaal amaa saddexdaa mid ka mid ah fa in facalta haddaad fasho oo aad ku samayso shay-an oo min daalika arrintaa lasoo tilmaamay ah hadhow saanay noqotay iyo neefkii neefkiyaa dhintay iyo abaaraa timidkaa yeeli maayo aniga faqada minta camaalii maalkayga waad dhammaanaysa waa magdhabaysaa macnaha saasuu markaa dhihi jiray rawahu daaru qudni warijaaluhu iqa waqaala maalik fi lmawta wuxuu ku yidhi can ilcaalaa ibni cabdiraxmaan bin yacquub can abiihi can jaddihi annahu camila wuxuu uga shaqeeyey fii maalin maal oo licumaan u sugnaa calaa anna aribxa baynahumaa faa'iidaduna inay markaa qaataan ithmaan maal uu leeyahay ayuu ninkaa loo dhiibay inuu ugu camal qabo oo ugu shaqeeyo ribx iyo wixii ka soo baxo faa'iido ahna in markaa beenkoodu ahaado anna aribxa baynahumaa beenkoodu inuu ahaado wahuwa mawquuf saxiix ah waaye buu markaa yidhi saa darteed taan hadda la tilmaamiye baabka aannu ku jirno ayaa wuxuu tilmaamayaa qiraadka waana sida aanu markaas soo tilmaannay waa qofna xooggiisa inuu ku shaqeeyo qofna maalkii uu markaa leeyahay saa darteedna la heshiiyo intaan hawsha layska bilaabin qabo iyo qabo keen waxa hadhowna laysdagaalo markaa lama ogola waayo maanta mar uunma laguu dhiibaabay kanna ka taagan tahay baalgamuundanim inay ka badatay kanna wuxuu isleeyahay mar uun xoolaha wax ma kaaga soo baxaa markaasa hadhow laysqabsanaya oo dagaalka dhaca kuma heshiin waa ku heshiine soomaaliduna aad bay ugu badan yihiin waxbaa la kala qortaa waxbaa lagu heshiiyaa waran u soo marnay muslimiinta shuruuddooda ay leeyihiin oo ay ku soconayaan ilaa shardi xalaalaynaya xaraam iyo mid xaraamtinimaynaya xalaal maahane marka waa in dadku xaaladda ay ogaadaan arrintaanay markaa la socdaan qofka muslimkana inuu ahaado qof xalaal miirad markaa ah baabu almusaaqaati iyo walijaarati musaaqaad iyo ijaaro musaaqaad waxaa yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waraabku heshiinta inuu qofku beerta waraabiyo qashinkii waxyaabihii wixii ku jiray iyo dhan iyo inuu markaa kala ka bixiyo beertiina waraab ahaan uu sameeyo ijaaraduna waa kirada markaa loola jeedaa sida wax loo kiraynaya can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam caamala wuxuu ku shaqaaleeyey uu kula heshiiye nebiga ahlu khaybar wuxuu kula heshiiyey bishatri maa shay nuski kaasoo yakhruju minhaa ka soo baxa xaggeeda oo min amrin oo imaar ah min amarin imaar ah aw zarcin ama zarci abuura muttafaqun calayh wa fii riwaaya lahuma warin kale oo labadoodu u sugnaatayna waxay ahayd fasa'aluu waxay weyddiisteen an yuqirahum inuu rasuulku ku qiro inuu macnaha sugo oo meesha mtaqaana inay iska sii joogaan calaa an yakufuu ayna ka kaafiyaan camalaha shaqadeeda walahum nisfu tam timaarta ka soo baxday timirtana nuskeeda markaa la siiyo faqaala lahum rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam nuqirukum waan idinku daynaynaa biha meeshaa calaa daalika arintaa meeshi'naa waa intaan doonno in allaala intaan rabna waay hawshaa waad noo qabanaysaan waa laga ogolaaday laakiin waa in allaale intaan doonno buu dhahay rasuulka sal alla calah wasalam xilligaan doonno waa idinka qaadaynaa xilligii la doono markaa waa laydinka rarayaa saasaa markaa lagula heshiiyey faquruu biha waa lagu daayey arrintaasi xataa ajalaahum ilaa uu raray cumaru cumar radi allahu canh cumar baa markii dambe meesha ka buriyo ka raray walimuslim waxaa u sugnaa anna rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam dafaca wuxuu u dhiibay ilaa yahuudu khaybar nakhla khaybar khaybar timirteeda iyo ardahaa dhulkeeda calaa an yacmaluuha inay uga shaqeeyaan min amwaalihim maalahooda walahu ayna lahaadaan oo la siiyo shatru eh, eh, amariha midhaheeda waxa ka soo baxa iyo imaarta ka timaada nuskeed in markaa la siiyo xaaladaasaa markaa lagu heshiiye axaadiistaani riwaayadaha waxay tilmaamayaan inay xaaladda noocaasi bannaan tahay in qofka muslimkaa qof kale saa uu isticmaalo khaasatan nimankan yuhuudda khaybara saad la socotaan waa laga raray meesha ilaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamay tilmaanka qur'aanka uu ku tilmaamay rasuulka sal اllahu calayh wasalam markay khiyaanadii la yimaadeen ayaa waxay ka codsadeen bacdama ayagu timirta iyo ka shaqaynteeday aad u yaqaaniin in meeshooda lagu dhaafo ayna u shaqeeyaan beerihii rasuulkana xaaladaa wuu ka oggolaaday sal اllahu calayh wasalam wuxuuna ku yidhi xaaladdaasaan idinku daynayo meeshiina ku joogaysaanoo saa u shaqeeya laakiin mutlaq ma aha intaad idinka dootaanna ma ahee waa intaan annagu buu dhay nebiga sala allahu calayh wasalam cizada islaamkay lahaayeen buu tilmaamayaa ilaa markii dambana xilligii cumar meesha markaa laga rarayba ileen horay baa loogu tilmaamay xilligii la rabo in markaa la rari karo xilligii la doonay in markaa la raraya rasuulka sal alla calih wasalam dafaca ilaa yuhuudi khaybar nakhla khayrba buu u dhiibaye ardaha dhulkeeda calaa yacmaluuha inay ka camal qabtaan inay camal ay ka shaqeeyaan min amwaalihim walahu shadru famarihaa timaarta ka soo go'dana af baa la siinayaa sida noo imaan doonta waxaa la diidaa wixii meeshaa ka soo baxa iyo wixii mtaqaanaa kanaalka hoostiisa ka soo baxa iyo wax noocaasoo kale wax lagu kireeya sida noo imaan doontaba oo qofku haddii shay mucayana uu yahay wixii soo baxaa nus laga dhigi wixii yimaadaa saa la yeeli amase lacag caadi ahaana loo siiyo dhib kuma jiro waayo meeshii loo goyi way halaagsami kartaa meeshaadii baad ficnaan kartaa meeshiisii baa ficnaan kartao meeshaadaa dhiman kartao halaagsami kartaa waxaasoo dhan markaa lama ogola waan xandarata bin qays qaala wuxuuhi sa'altu waxaan weydiiyey raafic ibni khadiij radia allaahu canhu can kiraa'i اlardi baan weydiiyey dhulka oo lagu kireeya biاdahabi iwalfidati dahab iyo fido in lagu kireeyo ninkan beertiisa laga kireeyo waxyaabo mucayan ahoo dahab ah ama fida ama lacagana lagu kireeyo faqaala wuxuu idhi laa ba'sa bihi baas kuma sugna arrintaa inamaa kaana annaasu dadku waxay ahaan jireen yuaajiruuna kuwa wax ku kala aajiratooo ah, ku kala kiraystaa calaa cahdi rasuuliillaahi rasuulka caqdigiisa waqhtigiisa sala allahu calaih wasalam calaa maadiyaanaati meelaha maadiyaanaadka la yidhaahdo waa kanamtaqaan taqaanaa waa kiliyaalka meelaha biyaha ay markaa soo marayaan iyo meelaha noocaas dad wax ku kiraysta meesha wixii ka soo baxa yaana adiga leedahay oo intaasaad qaadanaysaa beertaa uu ka shaqaynaya ama wuu kiraynayaa markuu kiraysto ku kirayn maayo waxyaabo mucayno la yaqaano wuxuu leeyahay oo la siinayaa dhinaca wixii ka soo baxa meelaha biyaha ay ka soo galaan timaartii ka soo baxda taasa ujir ahaan markaa u leedaha looga kiraynayaa taasay ku kiraysan jireen wakhtigii nebiga taasay markaa wax ku kiraysan jireen iyo aqbaali اljadaawili waa isku macna macnaha jadaawilaha meesha lagu magacaabo meelaha qaabilitaankeeda ah macnaha taasna waxaa loola jeedaa waa keliyaalka dhinacyaalkooda oo mataqaanaa meesha biyuhu ay soo marayaan ah meelahaasna waxbay ku kala kiraysan jireen taa marka xilligii rasuulkay saas ahan jireen sala allahu calayh wasalam wakhtigiisa iyo wa ashyaa'a sheeyaalo kale oo min azarci zarciga markaa ka mid ah wixii meeshaa ka soo baxa wixii intaa ay dhaliso wixii kaloo noocaas ahoo zarciyaalo ahna way ku kiraysan jireen fayahlika haada wayuslam haada wayaslimu haada wayahliku haada kan wuu halaagsamaayey kana waa badbaadaya marna kana badbaadaya kana halaagsamaaya marka dhibaatay imaanaysaa isqabqabsi baa markaa imaanaya ninkii meesha wixii laga kireeyey la siin lahaa wuu halaagsamayaa kaagiina waa baxayaa maxaa kasoo baxay meesha waa dhibaato kaagii kaagiibaa baxayo baa halaagsamay kiisii baa halaagsamay kaagii baa baxay marka waa dhibaatooyin aad iyo aad u weyn taasaa markaa la diidaya oo rasuulka sala allahu calayh wasalam xaaladda iyo doodoodu markay badatay waa ka diiday walam yakun linnaasi dadku ma aysan u sugnayn oo ma lahayn kiraa kira iyo wax laysku kireeyo oo lagu ijaarta ilaa aadaa arintan ma ahani arrintaasay wax ku kala kiraysan jireen falidalika zajara canhu saada rasuulku waa diidayba sal alla calih wasalam waa hororay sajdi buu ku sameeyo wuu mamnuucay fa amaa shayun macluumun shay la yaqaano madamuunun madmuum ahoo la magdhabahayo oo dammaan ah falaa ba'sa bihi baas kuma jirta rawaahu muslim muslim baa xadiidkaa wariyo wuxuu tilmaamayaa wixii kale oo waxaa ka soo haray oo shay la yaqaano macluum ahee la magacaabay sida lacag oo kale dahab oo kale fida oo kale qofkana damaan uu ku yahay asaga uu bixinayo haddii uu waayana uu magdhabahaye asaga laga rabo falaa ba'sa bihi baas markaa kuma sugna wa fiihi waxaa ku sugan bayaan cadayn la cadeeya lima ujmila fi lmuttafaqi calayhi wixii lagu soo jajmiliyey xadiidkii muttafaqa ahaa oo min iطlaaqi nahyi nahyigii furnaantiisii ah can kiraa'i اlardi xadiid muttafaq ah ayaa jiro tilmaamaya oo dhahaya oo tilmaamaya kira dhammaanteed macnaha arlada oo arlada markaa marka la kiraynaayo wax kasta iska idlaaqayo tilmaamaya arlada in la kireeyo macnaha marka xadiiskan wuxuu caddaynayaa waxyaabaha wax lagu kireeyo inay xaaladaa tahay amaa mar allaala marka lee wixii meeshaa ka soo baxa iyo kanaalka biyaha iyo kanaalka wixii soo qaada iyo qanaadkan iyo xaaladaha noocaas inaysan markaa jirin rawaahu muslim baa xadiidkaana markaa wariyey wa can haabit bin daxaak radi allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam naha rasuulku wuxuu diiday naha rasuulku wuxuu reebay sal اllahu calayh wasalam can ilmusaaracati wa amara wuxuu amray bilmu'aajarati kirayn buu amray musaaracaat iyo wixii meesha ka soo baxe iyo wixii dhinaca ka yimaada yaan wax kaaga kireeyeyna rasuulku wuu diiday laakiin wixii ujara ah iyo mu'aajarad ah rasuulku waa oggolaaday sal اllahu calayh wasalam rawah muslim baa aydan mar kale haddana wariyey saasoo kale muslim baa haddana wariyo axaadiistaasoo dhan waxyaabaha dhow qiyaamadu ku imaanayaan ayuu markaa diidayaa wa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma annahu qaala wuxuu yidhi ixtajama rasuulu ullaahi rasuulkii allah istoobay sala allahu calayhi wasalam wa acطaa wuxuu siiyey alladii kii xajamahu toobayna ajrahu ajirkiisii buu siiyey macnaha ujaradii waaye ijaaradii wixii mushqaayad uu lahaa ee uu ugu talagalay ama ay ku heshiiyeen ayuu rasuulku siiyey sal allah calayh wasalam walow kaana xaraaman xaraam hadduu ahaan lahaa xaaraan hadday ahaan lahayd lam yucطihi ma uusan siiyeen nebiga rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyey xadiidka ku xigana fiiri wa can raafic bni khadiij radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam kasbulxijaami kasbulxajaami xajaamidda toobidda kasadkeedii ka shaqaynteeda iyo waxa laga soo kasbado khabiiun khabiid waya buu dhahay nebiga rawah muslim baa xadiidkaa wariyey waa waxaan markaa ficneen bacdamaa rasuulkii la toobay kii toobayna uu ajaro siiyey inay bannaan baa meesha la tilmaamayaa ama markuu leeyahay kasbulxajaan xajaanaha toobaha kasabkiisii shaqadiisu waa khabiif si labada xadiis loo jamciyo waxa suuragal ah khabiifkan inaan loola jeedin xaaraam waaye laakiin loola jeeda waa wax laga fiican yahay waayo ninkan dhiig iyo waxyaabuu gacanta kula jiraa waxyaabo fara badan oo noocaas waa wax liita waa shaqo liidata macnaha ama wax qaadka uu wax ku qaato ayadoo dhibaata ma laha sidaa darteed ayuu ilaahi subxaana wa tacaala shay fara badan qur-aanka mararka gobol ka mida uu ku tilmaamaa waxaan xaaraan ahayn in khabiid la dhihi karo rasuulka sal alla alai wasalam xadiid buu ku yidhi basasha khabiif ahaan baa loo arkaa waa shay khabiif ah xaaraan ma aha laakiin cunitaankeeda hadhow waa ku dhibaya ummadiina markaa wuu dhibayaa yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum min alard walaa tayamamu lkhabiid khabiidka u qasdina xaaraan loolama jeedo waa shay liito adigu aadan qaada lahayn markii raashinka aad ka dharagto sufradii iyo qashiqubka loo wado waxaad siiso miskiin iyo marka digsiga uu ka soo baxo suugadii iyo baastadii u carfaysa isku mid ma aha saa darteed baa marka khabiif la tilmaamayo mararka gobol ka mida xaaladdaa markaa lagu tilmaamaa marka rasuulka sal اllahu calayh wasalam kasbulxajaami khabiif markuu leeyahay waxaa loola jeedaa waa shaqo liidata ma aha wax mataqaanaa xaaraan laakiin waa khabiif rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey wacan abi hurayrata radi allahu canh qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam qaala allahu ilaah wuxuu yidhi caza wajal alaaatun saddex qofood ana aniga khasmuhum la doodahooda ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaama allahu akbar anaa la dooday buu dha ila subxaana wa tacaala qofku ilaah la doodana waa la dhabar jibiyaa waa u dhammaatay qofkuu ilaahay hor istaaga subxaana wa tacaala marka saddex qofood waa yeefeeriya saddexdaa qofood rajulun waa nin ka koowaad waa qof actaa bi magacayga wax ku bixiyey uma qadara haddana ka baxay ilaahay magaciisuu ballan ku qaaday subxaana wa tacaala ilaahay dartii buu wax kula ballamay oo rajul acطaa bii uma qadar haddana ballan furay oo qiyaano la yimid kalabaad labaad wa rajulu nin waaya baaca iibiyey xoran qof xora buu iibiyey faakala amanahu amantiisu markaa cunay waa ka ka saddexaad wa rajulu nin waaye ista'jara shaqaalaystay ajiran shaqaalo koox shaqaala ama hal qol oo shaqaalu yidhi ii shaqee fastawfaa minhu waa ka ofsadayoo shaqadii baa loo dhammeeyey walam yucطihi ajrahu ajarkiisana ma siinin uga tegey ama uu ka dhuuntay rawa muslim baa xadiidkaa wariyey xaggee gelaysaa maalinta qiyaamo marka saddexdaa qofood ilaahyaa la hor istaaga maxkamad la koraya subxaana wa tacaala qof kale xataa la soo istaajin maayee ilaahay baa dadkaa u doodaya aad ha laysaga ilaaliya waa saddex xal oo dhibaato badan ilaahay subxaana wa tacaala saddexdaa qofood dhibaato fara badan inay la kulmayaan buu tilmaamayaa rajulun waa nin ama qof acطaa bii buu yidhi ilaahay dartay ama magacay buu ku bixiye ballan ku galay uma qadar kadibna waa furay maanta waxa ballanta loo gala waa ilahay magaciis wa tacaala waxa qofkan wax looga qaato waa ilahay magaciis subxaana wa tacaala wallaahi kii kuu dhowaad aaminaysaa ilaan soomaalida tiri qofka dhaarta qofka aamini waayaa ka daran wallaahi biwallaahi daasaa socotaa wixii uu sameeyey kadibna qadar buu la yimid ballan furii qiyaamo ka labaad wa rajulan baaca xoran qof addoonu addoonsanay intuu xoreeyey yuu haddana iibiyey kadib buu haddana amantiisii cunay qolaa waxay dheen waalidka gobolka midaa ah soo gala marka gabar laga soo doonto meeqaad bixinaysaa buu ku leeyahay neef arya ma aha gabadhan xoolana ma aha intuu la gorgortamo oo wixii ku badiyo uu ku dheereeyo yuu lacagtii markaa cunayaa qole saa tirina markaa way jiraan warajulun baaca xoran gabadhaan xor waaye guur ilaahi baa u baneeyey subxaana wa tacaala nin kafkeeda haddii loo helo diinkiisu wanaagsan yahay akhlaaq fiican yahay meeqaad dhiibaysaa maxaa waay waxar miyaa suuqa joogta ma aha saa darteed waalidka gobolka mid ah waxyaaba badan baa ka qaldan adaal rabaa xataa wax sii bixiso say gabadhu cismad u hesho dhowr sanaan u hesho saxaabada gobolka mid ah nin fiican ayagaa raadin jiray markay arkaanna gabdhooday ku dari jireen xaaladaasaa jiri jirtay maanta mayuu leeyahay soddon iyo sagaaanay maraysaa afartankaal uga dhiman kii yimaada waxaa leeyahay meeqaa dhiibaysaa meeqaa dhiibaysa ugu bax madaalna ma soo noqonay marka mashaakilaad badan baa jira waa nin qof xora inta iibiyey faakala amanahu amantiisii cunay eh, holac iyo waxlayna ka qaadaan ayagoo dhanba wax faa'iiday hadda ka helaan ma laha gabdhaa lacagtay markaa ka qaadayaan warajulunka saddexaadna waa qof ista'jara ajiiran shaqaalo ijaartay gaystay inay howl u qabtaan fastawfaa minhu ka ofsaday xaggii oo shaqaalihii shaqada u dhammeeyey walam yucطihi aanana siinin ajrahu ajirkiisa iyo waxay ku heshiyeen rawah muslim baa xadiidkaa wariya tan aad bay noogu badan tahay shaqaalaha way noo imaan doontaa inta dhididkoodu qoyan yahay waxooda la siiyaa laakiin waxaa yaqaanaa shaqaale la meermeeriyo uu shaqayna inta hawsha lagu qabanayo waad fiicantaha bisha markay dhammaatana beri saa dambe beri saa dambe shaqaale waxaa jira bishii shanaad maray weli aan mushaahar la siinin bishii shanaad buu shaqaynayaa aniskiinkan waxbuu u baahan yahay waxaa laga inuu saaxiibulciyaal yahay kiraa ku socota waxyaabo fara badan baa mataqaanaa dhibaataa jirtaa qofka shaqaalaha ah shaqadiisa waxaa la rabaa sida ay tahay marka uu u dhammeeyo waxa lagula heshiiyey inaysan markii faraha loo saaro socdo socdou qoyan yahay kaasaa qiimo leh haddaad saa yeeli weyso ilaa subxaana wa tacala agtiisa qiimo kuma laha qofka noocaas ah guryaha gabdhaha ka shaqeeya tukaamada dadka gobolka mida looga shaqeeyo wixiisii oo dhan wuu bixinayaa waxaa dhici karta masaruufka biilka ciddiisa waa saddex kun oo dollar wuu bixiyey maskiinkan labaatan kun ugu shaqeeyaa waa labaatan kun isbitaalkii wuu bixiyey kiradii wuu bixiyey korotadii wuu bixiyey ciyaalka iskoolkoodii waa bixiyey saddex kun oo dollar wa labaatan maskiinkan aasiisoo siisoo kuu shaqaynaya dhaxantaa ku soo socda maa loo waayey ninka ilaahay baa subxaana wa tacaala la xisaabtami doona maalinta qiyaamaha waxyaabaha shaqaalaha wax la siiyo oo loo dedejiyo waxooda dhibaatooyinka ilahay dadka uga difaaca subxaana wa tacaala ma maqashay saddex nin oo god ku dhacday oo dagax ku daboolay labadoodii labadii hore camal fiican bay sheegeene ilaahay ugu tawasuleen kii saddexaadna wuxuu yidhi ilaahayow shaqaalaan shaqaaleeyey intaa kadib markay shaqadii ii dhammeeyeenna nin kasta abaalkiisaan siiyey waxaan kula heshiinay hal nin maahane wuu xanaaqay ninka waaba ka tegey bu wixii u lahaa waxau yidhi aniga waxaan yar kaa qaadan maayo koomba berisanku ah, aad igula heshiisay qaada iyo maya waa carooday wuu ka tegey ciilkaaga la dhimi iyo biyaha badda cab iyo ma dhihin muxuu yidhi wallahi waa u shaqaaleeyey xoolihiisii baan u maalgeliyey waa u bateen waa u bateen ilaa uu yeeshay mooro ama waadi ama tog oo oo geel ah iyo mooro kale ama xero kale oo lo ah iyo mid ari ah iyo qoosarada ka shaqaynaya inta wa u shaqaynaaye iskaaqubsa ugu shaqaynaaye kadib buu yimid yuu dhiga cabdallah diilaymaali wacaygaysii kullu maa taraa waxaan aad u jeedo dhan adaa iskale oo geel ah oo lo ah oo ari ah oo khawsaarada ka shaqeeya ah war igu jeesjeesarkoonfariisa kuulaaye wacaygadhiiskaisii kugu jeesjeesi maayo waa qaatay waa qunsaday gadaal intuu ka maro xori dhan kaxaystay hal waxan xataa ima dhaafin hallo asna kama rabin ilaahow haddaan dartaa u sameeyey naga qaad dhibka maantana haysta dhagaxyaa kor u booday oo ka furmay ilahina waa ka soo saara subxana watacaala maskiinaad dhibaysaa se ilah kugu gargaara subxana watacaala waa ma jirto marka saa darteed ka saddexaadna waa ninka shaqaalaha inta shaqadiisii ka oorsaday ka cararay oo ka tegay can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inna axaqa maa akhadtum calayhi ajr waxa ugu fiican ee ugu xaqnimo badan oo aad ku qaadataan ajir iyo mushahar waa kitaab ullah ilahay kitaabkiisa ahraju lbuhaari ba xadiidka soo saaray xadiidku qisuu lahaa koox saxaaba ah yuu nebigu meel u diray howlgal inay sameeyaan way soo dhammeeyeen markay soo laabteen baa waxay soo mareen qabiil qabiilooyinka carabta ka mid ah waxay ka codsadeen martiqaad inay wartisooraan baahayaana ayse waxna siiyay dhaheen waa u diideen markii loo diido waa ciidan asluubi akhlaaq leh wax ma dhacaan wax ma boobaan wax ma xoogaan wax ma billiqaystaan bannaankaas iska fadhiisteen geedka hoostiisa iska fadhiisteen waa baahan yihiin ilaahay jidkiisay ku socdaan subxaana wa tacaala amar ilaahay meeshii looga diiday ninkii kaabaqabiilka ahaa yaa mas intuu ku soo gura kow la sii waa la qaniinay ama ama dabaqalooci waxun baa qaniina sun leh cadiisa yeelaysa maanta meeshaas ku qaylinaya dhakhtar walbaa loogu wacay daawo kastaa loo sameeyey wax way anfici weysee wax way u tari weyse xanuun inuu ka qaado ma ahee waa caafimaadi waayey dadku isku caqli ma ahee dadaa ra'yi soo jeediya waxay dhaheen war iyo jameecadaa meesha soo degay waxaa dhici kara in agtooda laga helo wax odayga anfacee bal ha loo taga ha la weyddiiyo waa la soo baxayo waa loo yimid soddon nin bay ahayn abi saciid nin la dhaha oo saxaabi ah markaasay dheen wartolkan meesha soo degow sayidkeennii baa la qaniinay wax kastana waa u samaynay waxna waa u tari waayeye wax anfac ma haysiin markaasuu abi saciid yidhaha waa tufaa buu waan ku tufayaa keliya laakiin saaka waxaan idin weyddiisanay quraac waa noo diideen anna ma idinkugu tufaayuu dhahay xataa tajcaluu lana juclan ilaa mushqaad ilaa aadna siisaan ujaro sida loo gorgortamaaye soddon neef oo arya lagu heshiiyey soddon neef oo arya ladin siinayaaye bal noogu tuf odaga cabeedkiisaa baxaaye waa soo baxay abu saciid wuu yimid wuxuu ku akhriyey alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan اraxiim suurat faatixa riwaayada qaarkood saddex toddoba qaar baa tilmaama waxba lama tiran faatixu ku akhriyey mar allaale markuu dhammiy waxaad moodaa odaga caqal dabar ku xirna in laga furay soo nashaadka waa boodayba kaasoo dha nimankaa niman cajiib leh waay waxaada naga siiya soddon neefoo aryaa loo soo tiriyey raggii marka hore maxay weydiisteen quraaci xabad rooti koobja haddii la sii lahaa meeshay ku ekaan laysaa maaha soddon neef oo ari bay markaa wataan halkii neef meeqa waay meeqa kiilo waxaa dhici karta labiiyo toban kiilo qaar baa ah qaaraa siddeed ka badan nin walba neef noocaasa ayuu wataa noo qaybiyay dheen marka waxeen noo qaybiya dhankiiba hal neefaa ku soo aadayeen abi saciid wuxuu yidhi maya war sugani ma yaho waxaan inay xalaal yihiin iyo inay xaraaminsee ku ogaan karnaa rasuulkaan u tagna intaanba waa baahnayn kasta aan dhammaystirno waa la helay hala dejiye ma jirto <laughs> maantaoo kale waxaan xalaal miyaa ilaahay ma noo ogol yahay rasuulka sal alla calah wasalam ka dhihi doonaa niman warci xalaalnimad ku socda waay waa la oggolaaday rasuulkaa loo yimid sal alla calah wasalam baa looga sheekeeyey abu saciido maxaa ku ogeysiiye buu dhaha inay ruqyo tahay wax laysku tufa inay tahay maxaa ku ogeysiiye faatixada faatixada waa daawo faataada wa laysku tufay u qiimo badan tahay wa shifaa wa joojiye intaad kaniini u ordaysid faataha laysku akhriyaa marka hore saa darteed inuu aaminsanaadaa waa inaad ogaan kartaa ilaahay inuu qur'aankan shifa u soo dejiye subxaana wa tacaala canugaa gaa xanuunsaday faatixa ma jirto qur'aan ma jiro garabku soo wadaa farmeeshaasuu u wadaa isbitaalka mar kore ilaahay aamin subxaana wa tacaala lama diidan in laisdaaweeyo haddana waxaad u jeeddaa raggan waxyaabihii sida aaminaadda qur'aanka ah xaalku markuu meesha male rasuulku wuxuu dhahay qaybsada waad asiibteene anigana qaybta igu dara buu dhahay nabiga sal alay wasalam wax iga siiya iga soo gaarsiiya muxuu rasuulku uu leeyahay qaybta igu dara khadradooda wanaajinaya markuu rasuulku la cuno way ka sii farxad badan tahay sal alay wasalam markuu wax ka qayb iga siiya yidhaahdo waa uga tiib nafsan tahay cuna hadduu dhaho iyo markuu dhex fadhiisto eh, xibin ka soo qaatuu nebigu cuno way kala sharaf badan tahay saa darteed buu rasuulku dhahay waxaad ku qaadataan ajir kitaabka ilaahay ayaa u khayr badan xaalada noocan oo kale ah iyo qur-aankoo laysbaro baritaanka qur-aanka macallimiinta hujrada ku qaata ayado dood dheer baa ka taagan macallimiinta in badan baa la haystaa ayaga waxaan ay qaadanaya beri aandaba waaa jiro ala burinaya ardayga ah. alala xisaabtamayaaba bishii afraad ma dhiibiyaa bishii tobanaad ma dhiibin bishii xaaladda noocaas ah qolaa isaga fasaxdoo bacdamaa macallimiintu ay mushaahar u baahan yihiin wax kafaalo qaadana uusan jirin ilan wax hadda kitaabka ilaahay u taagan baaba yarba ama madax ha noqoto ama dad kale ha noqdo kitaabka ilaahay maanta wax kor u qaadaya ayaanba markaa jirin kafaalo ma haystaan wax wax siiya ma laha kira loo qabsadaa caruur bay leeyihiin isbitaal baa wax ka rabaa saa darteed baa cunuga marka isdugsiga la geeyana kunka shinin baa laga dhiibi karin waxaa la tilmaamay macalimiinta gobol ka mida ay yidhaahdeen ay noo tilmaameen ay sheegeen labaad wuxuu sanadkii wuxuu shubayaa intaasoo kun iskuulka intuu ku yimaad wuxuu leeya macallin ciyaalkayga toddobaa meeqaa iga dhimaysaa waa shan boqol ama waa kun kun marka yarkaasaa la marayaa laakiin mar walba waxaa fiican in aadaa laisku wanaajiyo laakiin meesha tufitaanka ma la qaadan karaa mise maya xadiidka wuxuu tilmaa rasuulku inuu cuna yidhi sala allah caleh wasalam walaa diidan laakiin waxay leeyihiin haddii loo oggolaado laftigeeda waa in sidii dhacday ay dhacdaan qisada ka soo sheekaynay gorgortan haddaad doonto meeqaa i siinaysaa ku siinayaa laakiin abuu saciid muxuu sameeyey wuu tufay soo isla markii odayga waa booday adigana tuf ninkaan hore ka caafimaado isla markaa bood hadduu boodayo lacagta waa laga celinayaa ibicii markaa la mid ah adiqisay dool dheer baa markaa jirtee rasuulku wuxuu leeyahy sal alla wasalam inna axaqa maa akhadtum calayhi ajr kitaab allah rasuulkii alla wuxuu yidhi acطuu siiya aljiira shaqaalaha ajrahu ajarkiisa siiya qabla an yajifa intuusan qalalin carquhu dhididkiisa waa dhididaya xamaali waaye waxbuu soo qaaday wuxuu is mar allaala markaa rog rarkan aad iska dejisid waa laga farxin doonaa suu ciriirigan u soo dhex maray iyo mashaakilka iyo rafaadka markuu wixii uu wada meesha soo dhiga leeyahay beri io imood iyo jabka xun ma jirto xawaa beri ii miskiinka waa dhididisay wuu farxaayey waxa lagu cunana waxaa u fiican qofka uu dhiidkiisa ku shaqaysto waxa la shaqaystaa u fiican say diintu ammaanayso diintu waxay ammaantaa qofka inuu shaqaalo noqdo tuug baa la diida in la noqdo xaraamina noqotaa la diidayaa nin dadka shaxaadaa la diidaya inaad noqoto qof kasta inuu naftiisa ku kalsoonaado ku filnaado yaa la tilmaama maxaan horey u soo marnay qofku inuu xarig qaato ee uu aado ee duurka ee uu soo guro qoryo oo duudkiisa ku soo qaado baabuur ma ahaya dameerna ma aha dhabarkiisa buu dhaa nebiga sal alla alih wasalam kadib inta uu soo qaado uu keeno magaaladii uu googoobeeyo haddana wuu goobaynayaa waa ag fadhiyaa islaantii naarley oo mufadubtaa goob ka gadatay cid kale haddana goob kale ka gadatay qoraxdoo dhicrata haddana midka laga gatay macnaha way kala dhib badayin marka inta aad baxdo shaqaala wadato qoryaha kuu soo guranko haddana baabuur inta la soo saaro haddana foorna lagu rogo oo isla markii lacagta lagu siiyo dhibba dhibkuu ka badan yahay buu rasuulku tilmaamay sal alla alih wasalam xarigaa qaadatay waa tagtay qoortaad ku soo qaaday waad keentay maqaayad iyo iyo foorna iyo kuma rogin qoryihii intaad goobaysaad ag fadhiisatay maantao dhan waxaad sugaysaa qof goobgoobkaa gataa ayaa ka khayr badan buu dhahay nebiga intuu qofu udweydiisan laha ama tuugsan lahaa ama ha siiyaano ama ha u diidaano xaaladdaasaa la diida wuu iska jiifaa maantaoo dhan waaskii wakhtiga la gaaro khadada way soo taagayaa garwaatiyaa ugu jira kii inta la xirnaya ugu jira waxaad is leedaha waa ninka ugu maalqabaysanba shilma wato shaxaadu maqaayadaa u tegayaa xaaladda noocaas ma la ogola qofka muslimka inuu aado qof qawi ah waa inuu aado qof karti leh waa inuu aado qof wax dhacsan kara qof shaqaysan kara naftiisana anfaca masaakiintana markaa anfaca marka siiya shaqaalaha qabla an yajifa acraquhu intuusan dhididkiisu qalalin ee markaa uu qoyan yahay wa fi lbaabi baabka waxaa ku sugan can abi hurayrata radia allahu canh can abi yacla wاlbayhaqiy wajaabirin oo cinda طabaraani ah wa kulluhaa ضicaaf dhammaantoodna waa dacaaf baa la yidhi axaadiisaha iyo riwaayadaha dhammaantood waa wada daciif taasuu markaa tina ama sheekh naasirudiin albani wuxuu leeyahay kulli axaadiistaa marka la jajamciyo laysku keeno xasan bay markaa gaarayaan darajo ku falna marka way mudan yihiin in shaqaalahana la siiyo wixiisa in shaqaalaha intuu dhididkiisu qoyaha la siiyo shaqada xataa qofku waa ka niyad jabayaa haddaan mushaar la siinin waa nacayaa shaqadoo dhanba laakiin bisha ugu horaysa markuu qofku isgaagaarsiiyo saa markiio dhammaat wixiisa la siiyo hami buu yeelanayaa ku xadi maayo maxaa keenay ee shaqaale inay waxadaan maxaa keenay tukaanka loo dhibi inuu wax kala baxo adaa keenaaya haddaad wixiisa siiso bil walba haddii quraacdiisa meel loo saaro maalin walba qadadiisa yaa wa xadi lahaa waa ma jirto adiga in allaale inta aad gadaal u dhigayso adna lugta lagaa goynaa ogog adina ku kale wuxuu le ambuu ilay ma siiyo maxaa cuna ciiddamaan cunaya maxaa samaynaa xaaladdaasaa keeni kartaa marka arrimooyinkaasoo dhan baa diintu ay markaa ka hortegaysaa wacan abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu dhaha nebiga man ista'jara qofkii shaqaalaynaya ajiiran shaqaale eh, falyusallam miya falyusallim lahu falyusama ha u magacaabo saasaa markaa fiican ha u magacaabo lahu asaga ujratahu ujradiisa kaale xamaal wax iisoo qaad waa baxay wuu soo qaaday wuu soo dhigay lama heshiinin dagaal kale maaho walisdagaala haddana isii ku siin maayo ima dhin ha la heshiiye marka qofku markuu shaqo kuu qabanayo meeqa igu qabanaysaa intaasaa kugu qabana intaa maku siin kara intaanaan ku siina way bannaan tahay iska bax ku kala raadsan kartaa laakiin ii qabo oo wixii laguu qabto oo dhow murun galo ninkaana shaqadii qabayey adna wixii lagu qabtay wax la bixinayna markaa lama yaqaano taana markaa lama ogola inkastoo xadiisku daciif yahay haddana qofku mar allaala markaa wax loo diraayo wax bayaanoo cad in markaa in lagu shaqogalo qofa waa lagu leeyahay iska shaqogal meeqaa isiina iska shaqey horta ad waa arkaynaaya maxaa arkayna ani rabaa wax leego aanan rabaa waxaan ku shaqogalaan rabaa hadhow haddii aan kugu xumaado iska keexayna bishidiisii toban bir haddaan xumaado qadar bay leedahay iskaysii wixii laakiin iska shaqeey cadnaas waa laga fiican muslimiinta maanta joogtaa kuwa ganacsatadaee wax loo shaqeeyo iyo kuwa guryaha looga shaqeey laftigooda iyo kuwa shaqaynaya dhibaata kala taagan mashaakil fara baa jira taasaa marka waxaa diida diidayaa walaalayaal in qofka muslimka uu noqdo qof xaq raaca xaqna yuusan ku raacin xaq islaameedna ha qaadanin qof kasta waxaa la rabaa calaa bayina mucaamal haddii la yidhahdo waa gooni walaalka ha ahaado walaasha ha ahaato wax wax kuu qabna adeerka ha ahaado wiilkaaga ha ahaado waa in la isqiyaanin waa in calaa bayna lagu kala shaqaysto qof cuqdad qaba waa inuusan kuu shaqaynin wallahi waa wada ooyaan wiilasha ama gabdhaha meelaha ka shaqeeya kuwa guryaha ka shaqeeya waa ooynayaan kuwa dukaamada ka shaqeeya waa ooynayaan tagsiirayaasha dadka tagsiga u wada waa ooynayaan wax maanta qoslaaya oo farxaya oo dhahay khayr allah siiya kaasaa maba jiraba waa soo marnay nabiga sal alla alay dabiicaddiisa waannu soo marnay akhlaaqdiisa haddana maba naloo shaqayn karaba dhibaatada taala maalintuu mushaarku soo dhawaado khayro kugu bilaaba war aad ma inta ma tirtirin inta wasaq maxaa dhahay soddonkii baa soo dhow toddobiy labaatan buu marayaa lacagkeentii waxyaabihii baa usoo dhow markaasuu labaatan waxyaabo aan jirin yuu ninka meel ka shaqaynaya leeyahay shalay maxaa ugu sheegi weyse darad markuu imaanaya inta nadiif maxaa u dhihi weysay maanta markay soo dhowta wallahi bishaan kadib maba ii shaqayn doontidba bishoo soo dhow leeya bax orod iga bax ii imow mataqaanaa bisha markay dhammaataa waxaa ku siinaa shaqaalo kaluu qabsana haddana kii kale haddana toddobiiy toban markuu mara waa la burina bisha markay dhammaatay imow ku kaluu haddana qabsana markaasaa sagaal shaqaale hal dukaan isla tagaayaan bishoodii rabaan kan toddobayo-anberi buu shaqeeyey kan sagaaliyo toban beri buu shaqeeyey kan lix maalmood buu shaqeeyey ma siinaya haddana beri imow beri dambe imow bisha io imow waxa maadine wax fiican ma gedmin waxasaa ma waxeesmin see lagu liibaanaa walaalaya naxariisaa loo baahan yahay qofku mar allaal markuu kuu shaqeey waa laga farxiyaa qofku markuu kuu shaqeey waxbaa loo qabtaa qofku markuu kuu shaqey waxbaa loo sameeyaa farxad baa la muujiyaa caydaa laga daaya waxyaabo farabadan badan iyo si asluub wax loogu sheegaa anas ibni maalig wuxuu yidhi toban sana rasuulka u shaqeeyey sal alla alih wasalam wallaahi weligay uf ima dhihin wahada aan dhibsado waa toban sana ka warran saddex bir ma noola shaqayn karo gabdhaha guryaha looga shaqeeya xaasaskeenana iska badbaada xinaa u saaran iyo cilaan maanta dhan qayla ku haysaa ude maanta dhan aflagaada haysaa qofka u shaqaynaya waa dhici kartaa qofaan muslim inuu yahay xataa ma awoodo inay ku silsilato islaamku say u soo dumi lahayd islaamka xataasay u soo geli lahayd akhlaaq xumideeday la yaaban tahay tii kaafaradda aheedaa waxaa la yaaban gabadha muslimaddaee loo shaqay akhlaaq xumideeda qayladeeda bakeeri hajaba bal maantao dhan qayl lacagtaada ka goynaa bakeeri muxuu joogaa ka warrama walaalayaal marka akhlaaqda waxaa loo baahan yahay dadka islaamka aan ahayn inay ku soo islaamaan ama ay fahmeen dabeecaddeenna fiican say u naxariis badan tahay saddex bil gabar baa la sheegaayey aan shaqaynin aan shaqaysay oo shil aan la siinin kadib way nacdi meeshuu isaga tagtay markaasay waxay ku leedahay gabaraa ii shaqaynaysay lacagteedana waa ka tagtay maxaan sameeya aakhira mala haystaa aakhira mategiya maxaan ku sameeyaa hadda maxaan ku sameeyaa saddex bilood maxaa siibaysa lacagteeda intaas shaqadeeda waa ku tamatucaysay waa ku raaxaysanaysay waa rabtay adigana waxbixintaa lagaa lagaaga baahan yahay marka walaagaa dad loo shaqay kara aan noqono dad akhlaaq leh aan noqono dad naxariis leh aan noqono dad taraxumi kara aan noqono xataa rasuulku wuxuu dhihi jiray ha u dirina waxaysan samayn karin hawl ka qaalib noqona ha u dirina haddaad u dirtaan xataa faaciiluhum ugu kaalmeeya la qabqabta buu dhihi jira nebiga sal alla wasalam bani aadam waa ilaahi subxaana wa tacala naftaadii u jeclay asba ma jeclin inuu shaqeeya durufa ugeysa wuu jeclaan lahaa booskaaga inuu joogo shan dukaan uu lahaado kadibna loo shaqeeyo laakiin ilah subxaana wa tacaala warafaca bacdahum fowqa bacdin darajaat yabsud risqa lima yashaa wayaqdir ilah waa yeela subxaana wa tacaala beri buu awood u leeyahay booskiis in lagu geeyo waana dhacday wax badan niman badan oo shaqaale ahaa nimankii loo shaqaynay inay maanta hoos taga u shaqeeyaan ilahi waa awoodi karaa subxaana wa tacaala wallahu calaa kulli shayin qadiir walaalayaal ilahi wax kasta waa awoodi karaa iyo dadaala waxaan maanta aan haysana keliya la fiirini raxmadda ilahi hala fiiriyo naxariista ilahi hala fiiriyo masaakiinta ha loo naxariisto dadkaa shaqaala ha loo naxariisto baahimta ha loo naxariisto wax kastaan u naxariisano si ilaahay khayr iyo wanaag noo siiya adduun iyo aakiro wacan abi saciid alqudri radi allahu canhu ana nabiya sal alla alay wasalam qaal man ista'jara ajiiran qofkii ajeer ama shaqaalo kiraystaa falyusam ha u magacaaba lahu ajratahu eh, ujratahu dhe ujradiisii ha u magacaabo ha u sheego intaa markay dhacdaa ilaahay noo naxariisan xoolaheennana ilaahay noo barakayna insha allahu tacaala baabu axyaa'i almawaati baanu geli doonaa laakiin meesha inoo joogto wabiاllaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala aclam aa hmm?